marka hore kaafa ku magacaabo ilaa wuxuu dhihi rabaa waa la camal haleeyahay oo wuxuu daba dhigay fayabdulu camaluhu camalkeedu waa bura marka waxaa la rabay kaafa inuu yidhaah xaaladda camalku buraaya magaceedu waa kaafa haddii la arko ayadiioo maal la xiriirto xaraf camal falayana markaas waxaa laleeyahay zaa'ida markaasay siyaadata markaasay siyaadada wa tattasilu ma ma ayaa la xidhiidsata maada azaa'idatu siyaadada bi hadi اaxrufi fayabdulu waa bura camaluhaa amalkeeda bura xuruftii naxwo inamaa wa kale ma allahu allah ilaahun waa macbuud macbuudkao waaxidun keligiisa hada fiiri inadii maada aad la xidhiidsatay camalkii ka kaafiday jumlo ismiyaa iska gashay allah waa mubtade ilaahuna wa khabar jumlo ismiyaa ay iska gashay jumlo ficliyana way iska geli kartaa waa kana waa qulna nabiga subanow inamaa wax kale maahan yuuxaa waxaa loo waxyoonaa ilaya aniga annamaa ilaahukum ilaahu waaxidu naab faacilkii masderka laga soo dhalaaliya halkaas wey annamaa ilaahukum ilaahu waaxidun ey waxdaaniyat waxdaaniyat lilaah naab faacilku waa kaasaa qul waxaa tira nabiga subanow inamaa wax kale maahan yuuxaa ilaya aniga waxa la ii waxyoona naa'ib faacilka inuu sheegay ahayd waa uu ka tegey annamaa ilaahukum ilaahun waaxidun annamaa waxa la ii waxyoona wuxuu yahay annamaa ilaahukum ilaahun waaxidun ey qul inamaa yuuxaa ilaya waxa la ii waxyoona ilaa waxdaaniyati lilaah ilaa waxdaaniyati lilaah ilaaha waaxidnimadiisa alla ii waxyoona saas marka fiiri haddana inadii waxaa la xidhiidsatay ma camalkii ka kaafiday waa kaafa markay camalkii ka kaafiday jumlo ficliyahayba iska gashayba wa ana maa ilaahukum haddana waa annadii oo maa la xidhiidsatay tii hore inay aheyd oo maa la xidhiidsatay haddana anna oo maa la xidhiidsatay annamaa wax kale maahan ilaahukum ilaahinu ilaahun waa macbuud ilaahaas waaxidun keligiisa jumlo ismiyahay gasho وkaأnamaa wax kale maahan zaydun zayd qaa'im waaba isagoo taagan fiiri haddana waa kaanadii kaanadiya ma la xidhiidsatay camalkii marka waa ka kaafiday jumlo ismiyaahi iska gashay walaakinamaa zaydun zayd qaa'imun waa mid taagan laakinadii ma gasha camalkii ka kaafiday jumlo ismiyaahi iska gashay jumlo ismiya jumlo ficilana waa gasha walaakinamaa asca limajdin muaali waqad yudriku lmajd muaala amaali shaacirku waa ka yidhi walakinamaa asca waxaa u shaqaysa limajdin muaharin sharaf oo la asaleeyey ah, ah, walakinamaa asca waxaan u shaqaysanaadhe waxaan anugu u shaqaysanaan u sacyinaa limajdin muaharin waqad yudriku inuu gaaraa la arkaa almajda sharaf almuahara ee la asaleeyey amhaali ragga anoo kala marka u shaqayna xayla anoo kale waa gaara lacala ma zaydun qaaimu lacaladii madi gasho camalkii ka kaafiday jumlo ismiya iska gasho ilaa leyt maan ka soo reec ilaa leyt maan halkay mustanaaas aaw mustanaa minhugii waxaa mustanaa minhu ah bihaadihi arufi bihaadihi axrufi watatasilu ma may cafwan watatasilu ma waa la xariirsanay azaa'idatu bihadii axrufi fayabdulu waxaa buraa camaluhaa haadaasa mustana minhu ah fayabdul waxaa burahaa xuruufta camalkoodii haadaas loo celinayo bi hadi axrufi taasaa mustanaa minhu ah xuruuftaan dhammaan camalkoodu waa buraa waxaa tidhaa ilaa layta layta un maahane layta camalkeedu buri ma fayajuusu waxaa ku banaan fiiha layta dhe fayajuusu waxaa ku banaan fiiha layta alixmaalu camal siin iyo walihmaalu camal halayn labada waa ku banaan yihi hadaad waa camal sii karta haddaad rabtana waa camal halayn kartaa naxw laytama zaydan qaaimun fiiri laytama zaydan hadda laytamaadiyaa la xariirsatay zaa'ida wey kaafa maa maanta kaafa la dhihima markaa markaana laleeya zaaida maxaa yeelay zaydan waa nasbida layta qaaimu waa khabar binasbi zayda la akriyo wa rafci labada waa ku banaanyihi wa tukhafafu ina haddana masalo kalaa la galay wa tukhafafu ina ina waa la fuudaynaa ina dheh hortay shad ilaa wax shadanaa la fuudeeyaa waxaan shadnayn lama fududeeyo awel uma fududa waxaad tiraa inadii shadneed aa la fududayna shidka laga dayna watukhaafu ina ina waa la fududaynaa inadii almaksuuratu ee la kasriyey ah, mayla socotaa almaksuuratu maxaan ku rafciyey inada waxay ku rafcisantah maxal ahaan ama lafdi ahaan hay ad naa'ibu faacil waaye naa'ibu faacil waaye fiiriya watukhafafo fiiriya waxa weeyaan kelimad kastoon laqbeeyo iyadoon la shakin haddaan la sheegin waxba lama hayo watukhafafo ina fiiriya ina marka ismay hadda noo taciya maa qusida lafduhu fahuwa smu waana noo mucrab wamaa qusida lafduhu fahuwa mucrabu macalka waa lagu qadara marka waxa weeyaan xikaaya loogu qadara watukhafafo ina ina waa la fududaynaa inada almaksuuratu la kasriyey fayakuru waxaa badana ihmaaluha lacamal halaynteeda naxwo in kullu nafsin naf dhammaanteed lama lama ad leeda oo maada la shidi ma qirada annagu aan istidlaalaynaa waa qirada fii qiraa'ati man qara'a in walama mukafafayni waa ibnu kasiir iyo naafic isagaaba ah, matniga noo keena inay mukafaf tahay wa haddaad aragto midaan mukafayn mid qora qiradii la delishayaba ma keninba ah, qirada la delishana waa qirada lama anshadayn qiradaas weeye waa qirada ibnu kasiir iyo naafic in kullu nafsin naf dhammaanteed lamaa calayhaa korkeeda waxaa ahaaday xaafidun mid ilaaliya fiiri markaa icraabti way iska fududaha markaa intii waa la camal haleeyey in mukafafatu min ahaqiila waxa weya mulqaatun laa camala laha kul waa mubtad kulu mudaaf nafsin mudaaf ilayh lamaa allaamu laamulibtidaa marka la camal halleeyo waa in laam laamleera laamulibtidaa la gelsho si loo kala aqoonsado midda naafiyada in naafiyaha jirtee iyo inta aan naafiyada ahayn ee mukafafada si loo kala garto in naafiyaha jirta sow in naafiya sowma aanaan arag xuruufu lmushabahati bileysa sow in kuma jirin in naafiyaha iyo si loo kala oqoonsado in mukhafafatu min ahaqiila inta mkafafa min ahaqiila waxaa lagu yaqaana mubtadaa ka dambeyd ah, ilaa meel hadda aysan isku darsamayn marka oo macnuu kala saarayo maahane haddii kale nafyi ibaat aan la kala geranayn marka waxaa tira lamaa laamta laam ibtidaa dhe maadana sila iska dhig ah, mar haddaysan shadnay alayha waa khabar muqadama xaafiduna waa mubtada muakara mubtadahaas iyo kabarkaasa waxay kabar u yihiin kuludii ah, kuludii khabar u yihiin oo mubtadawel aan leena marka wayaqilu waa yaraana icmaaluhaa inti in la camal siiyaa naxwo inko inkulan in aad leedahay meesha dee in mukafaf min asaqayl qiraada ah qiraa'ada aan aan rabnaa oo aan macnaha aan waxaan ula jeeda aan deliishanayna qiraa'ada aan deliishayna mid aanaan rabin kuma jirtee midda aan meeshaan ku deliishayna waa midda aan shadnayn inkulan dhammaan lama shadna male lamaadu lama kuwii weeye maadaas waa ism mawsul oo bimacnaa aladiina ah maxaa lagu gartaa maadu ilaa waxay ka mid aheed mawsuul mushtaraga soo maahan waxaa loo isticmaali karaa mufrad muhane jamac mudakr iyo muanaf intaba maxaa lagu kala gartaa wاladii yubayinu calىa ma taqac calayhi almawsuulaat اlmushtaraka damiiru silati haye layuwafiyanahum ir damiirka loo celshay marka maadu maxay ku dhacayda aladiina humtaana kutuse wain kulan dhammaan lama waa kuwii laamtu waa laamulibtida maaduna waa ism mawsuul lama waa kuwii layuwafiyanahum uu u oofinayo oo u oofinayo oo u oofinaya rabuka rabbiga acmaalahum camalyaalkooda faacilka inuu ku daraa la rab iyo mafcuulka waa ka tegi marka waa taasa intu waa mkفف min aثaqiila tacmal waa camal fale kulan ayadaa nasbiday lama laamtu waa laam ibtidaa ilaa marka la fududay waa ti laam la geliye macmuulkee maaduna waa isi mawsuuc waana abarkii kabarkii inta waayo yuwafyanahum jumladuna waa siladii iyo caaidkii waa kuu cadiyey soo maha wuxuu ku yidhi fii qiraaati man qof qiradiis xalay ku sugan yihiin aayadahaasu khafafa fududeeyey in iyo lma i aayatayn labada aayadoodba ah, labada aayadoodba kii fudeeyey weye wabnu kaiir iyo waxa w naafic weye eh. wtlzamu laamu wuxuu ku yihi laama laasimayda fii khabariha inta qadarkeeda idaa uhmilad marka la camal haleeyo haddii laba shay layskugu daro waaba laasimba laamta in gelsho ah, haddii laba shay layskugu daro waa la fudeeyey waana la camal haleeyey marka tii naafiyada ahayd aysan ugu ekaan laakiin hal shardiya lagu daraahoo kaleo walam yadhar ilmacna sharxina wayn kugu dara saddex shardiya laleeyahy in khufifat ko wa uhmile labo walam yadhar ilmacna macnuhuna usan daahir iska ahayn mar waxaa jirta hadalkaa nafyi iyo ihbaat midku yahay aysan isku dartami karin oo iska cad yahay in hadalkaan muhbat yahay maalan sida ana bnu ubati daymi min ali maliki wain maaliku kaanat kiraama almacadini shaacirkii wuxuu yidhi ana bnu ubati daymi anigu dadkii gardarada diideen wiilkoodiiaan ahay in lay bartaan romy qolada aan ka dhashay dadkii gardarada aan aqbali jirin wiilkoodiiaan ahay min ali maalikin xaalay yihiin kuwaasu reer maalik wain maalikun hadde maaligna qabiilada la yidhaah kaanad sideedaba waxay ahaatu yidhi kiraama almacadini usuusheedu miday wanaagsantahy marka fiiri hadda laga cabsama intaan in naafiye loo maleeyo ma laga cabsanayo sababtu maxay tahay ee ninku waa fana haddii naafiye laga dhigana caayay noqeeba marka waxaa laogaya ninkan shaacirkaa nin faanayo wey haddii intaa naafiye laga dhigana caayay noqee reer maalig usuushooda ma fiicnay noqee ah, marka waa la iska ogyahay markaa marka ah, markaanoo kale ma qaldami karto markaas waa laga dayi karaa marka hadda waatana waa uka dahay laamta marka saddex shardi ayay laamtu ku laazimaydaa in khufifat wauhmilad walam yadhar اlmacnaa waa saddexdaas w waidaa kufifat anna waidaa khufifat anna anna marka la fuudeeyo baqiya icmaaluha camal siinteedu waa baaqi noqona ayada camal siinteedu waa baaqi noqona walaakin yajibu waxaa waajiba an yakuuna smuhaa isimkeedu inuu noqdo damiira shani damiiru shani waa waajib o maxaa kaloo waajiba wa an yakuuna khabarkii wa inuu noqdo maxduufan mid la xadfay wa an yakuuna wa inuu noqdo isimkii isimkaan ka hadlayna khabar maaha wa an yakuuna isimku waana inuu noqdo maxduufan mid la xadfay waa labo maxaa kaloo waajibayo wayajibu waxaa kaloo waajiba an yakuuna khabaruhaa khabarkeedu inuu noqdo jumlatan jumlo saddex shardiyaa waajibayda waana la camal siina iyada marka shadka laga daayo anna saddex shardiyaa waajibayda waana la camal siina ayada shardiga koobaad isimkeedu damiiru shaniyu noqona ma noqon karo ism caadi ah. waa o labo damiiru shanigaas waa laxadfa saddex khabarkuna jumlu noqona mhm. khabarkuna jumlu noqona saddexaas shardi ayaa waajibayda waidaa khufifat anna anna marka la fudeeyo shadka laga daaya baqiya waxaa baaqi noqonaya ixmaaluha lacamalsiinteeda walaakin yajibu waxaa waajibaya an yakuuna sma isimkeedu inuu noqdo damiira shani damiiru shani inuu noqdo o wa an yakuuna waa inuu noqdo huwa isimkii maxduufan kula xadfay wayajibu waxaa kaloo waajiba an yakuuna khabaruhaa jumlatan inuu jumlo noqdo naxwo calima ilaahay wuxuu ogaaday an saykun anahu shaniye damiirkii xadfan anahu shaniye sayakunu minkum inay idinka mid ahaanayaan mardaa kuwa jiran marka anahudaas aan soo qadarnay anhu culummada gobol waxay yidhaahdeen marka la soo qadaro an soo marka damiirkii la keeno anahu aa la iska marka damiirkii marka aan ogaanayo isimkeedii waa damiir shanigaas oo aan nahu aan nidhi khabarkiina waa maxay sayakunu jumladaas wey ah, jumladaas oo sayakunu minkum marda wey calima ilaahay wuxuu ogaaday an sayakunu annahu shaniga sayakunu minkum inay idinka mid noqon doonaan mardaa kuwa jiran iyo wa aakharuna kuwa kale halkaas fiiriya marka damiiru shani xoogaa in wax laga ogaadaa muhime تنبيه wuxuu ka qabtay an yakuna smuha damiir sha'n uu ku yidhi tnbih meel maaragta fiiriya damiiru shani si aad waxbartood uga aragto wuxuu ku yidhi damiiru shani huwa damiiru mufradu horta waa damiir mufrada ah. musanana maahan jamacna maahan haa'ibun oo damiir haa'iba ah annahu huwa غayru majruurin mana la jaro ama waa la nasbiya ama waa la rafciya damiirshani lama jiro isagoo majruura lama arag wudica waxaa loo dejiyey liqaradi tacdiimi walijlaali weynayna loo dejiyey wayakuunu wuu noqdaa muttasilan isagoo munfasila wahuwa allahu axad huwadaas wey isagoo munfasila isagoo muttasilan oo midkan hadda akrayn bianhu isagoo muttasila isagoo munfasilana qul huwa allahu axad weeye marka labada waa noqdaa mustatiran waa noqdaa isagoo la xadfay wa baarisan mid muuqdana waa noqdaa oo faacilyaal badanaad arkaydaa oo mustatira oo damiiru shaniya oo shani loo celinayo calaa xasabi alcawaamili caamilyaalka qadarkoodu noqona ka qowlihi tacaala wanahu shaniye wanahu hadda damiiru shaniya la tirina fiiri wanahu waa kan hadda waa mutasil fiiri wanahu waaba kan isagoo mutasila wanahu shaniye lamaa qaama cabdullaahi addoonkii alle markuu istaagay ahaa iyo wanahu isagoo mufasila huwa zaydun qaaimun huwa shaamigu zaydun qaim zayd waa inuu taaganya hadda huwadu gadaalay u laaben zaydun qaa'imunay u laabana huwadu huwa shaamigu wuxuu yahay zaydun qaaimun wa xadfu waxaa tira in la xadfo mansuuban xaaluu yahay calima an sayakunu wa xadfu in la xadfo mansuuban xaaluu yahay daciifun waa daciif ilaa maca an almaftuuxati taas waa banaantahay daciifna maansa qur-aankayba ku jirtaa Ah, isagoo mansuuba in la xadfaa waa daciif laakiin maxaa laga reeba dacfigaas marka uu yahay ismu an almukhafafa ah, taas ayadu daciif maaha fainahu kaasu laazimu waaba waajibba wa huwa damiiru shani yukhaalifu waa khilaafa qiyaasa kayrihi kayrkiis qiyaaskiisa oo min baqiyati damaa'ir damaairta inta kaleo dhan waa khilaafa wadalika khilaafka haabitu waa sugnaana annahu damiiru shani laa yacuudu uma laabto ilaa calaa mutaakirin canhu canhu wujuban lafdan warudba wax ka dambeeyu u laabta waa waajib meel kale uma laaban karo weliba lafdan warudbatan uga dambeeyo ah, si kale lama ogolo walaa yakunu marjixu ilaa jumlatan mufrida mufrad uma laabto ah, damiiru shani mufrad uma laabto damiiru shani jumlo meel aan ahayn uma laabto jumla mufida walaa yukhbaru canhu ilaa bijumlati wax aan jumlahayna qabar uma noqdo wahiya marjicu jumladaas qabarka u ahaana marjic u ah oo waa meesha u laabana walaa yataqadamu calayhi shayun min khabarihi aslan wax qabarkiisa ka mida kama hormaro damiiru shaani waxaa tiaa walaa yutabacu bitaabicin albatata lamana raacsiyo taabic taabic lama soo raacsiyo isaga oo xegama bedelo lagumana cadfo walaa yacmalu fiihi ila alibtidaa aw naasikhu caamil ku camal falaan ma jiro oo aan ahayn mubtade iyo nawaasikhdii mubtadaha nasaqi jirta maa caddaa calima calimo marka laga reebo iyo waa khawaatiha ayagu kuma camal fali karaan nawaasikdana waa ka mid yihiin calaa mastasnaahu haddaan qabano wixii uu soo reebay abu xayaan wayelsamu waa wuxuu laazima alifraada musanaya jamc ma ogolo faidaa unisa damiiru shaniga haddii la dhadigeeyo qiila lahu waxa la haha damiir اlqisa aw damiir اlqadiya aw ilxikaaya damiir اlxikaaya aw ilkhudba damiir اlkhudba naxwo fainahaa arintu waxay tahay laa tacmaa ma arag beesho alabsaaru aragyaalka fiiri fa inahaa arinta iyo qisada waxa ay wain dukira haddii mudakr laga dhigana qiila waxa laha damiru mri damiru khabr damiru xadiid damiru shani intaba waa la yidhahda marka damiru shanigaa soo akriya aad u soo akriya waayo ka soco meeshaan marka fiiri anna marka shadka laga daayo waxaa waajiba in la camal siiyo maxaa kaloo waajiba isimkeedu inuu noqdo damiiru maxaa kaloo waajiba in isimka la xadfo maxaa kaloo waajiba khabarku inuu jumlo noqdo saw maahan khabarkaas jumlada noqonaayo a war dheer ku jira fiiri sharax wayajibu an yakuuna khabaruhaa jumlatan meeshuu ka qabtay fiiri meeshuu ka qabtay fiiri jumladaasu maxay noqon kartaa ismiyatan ow ficliya labada waa noqon kartaa jumle ismiyana waa noqon kartaa jumle ficliyana waa noqon kartaa litakuna اjumlaةu mufasiratan lidamiiri shani si jumladaas u noqoto damiiru shani waaya jumle ismiya iyo jumle ficliya labadaba noqon karaa si jumladaasu damiiru shaniga ay u fasirto uma اjumlaة اwaaqica marka fiiri jumladii jumladii waa la kala qaada qaar waxaa waajiba in la kala fasiliyo damiirshaaniga iyo ayada qaarna waa laysla xiriiri karaa wuxuu ku yidhi uma aljumlau lwaaqicatu khabaran jumlada khabarka dhacday in kaanad ismiyatan hadday tahay naxwo dacwaahum fiihaa subxaanaka allaahuma wataxiyatm fiiha salaam wuxuu rabay inuu yidhaahdo waakhiru dacwaahum an alxamdu lilah rabi اlcaalamiin meel kaluu soo qabtay marka meesha antu ku jirta waxay tahay waakhiru dacwaahum an اlamdu an iyo alxamdulilah sooma waa taasaa mukafafade meeshan miaal kuma jiro marka an ilamdu alxamdu lilahi waa jumla ismiya soo maaha saasoo kale hadday noqoto ko dheh jumle ismiya hadday noqoto o ficliyatan mabdu'atan bificli jaa'imida ama ay noqoto mid lagu bilowday ficliyo weeye laakiin ficilkaa jaamida oo aan tasarufayn waa jumla ficliya laakiin ficilka wuxuu yahay jaamid aan tasarufayn tusaale waan laysa lilinsaani ilaa maa saca antu waa muqafafa min ahaqiila jumlada qabarka u noqotay oo haddee antan maxay tahay laysa lilinsaani laysana waa jaamid ma tasarufaydo labo dheh ow bificlin mutasarifin mutadaminin liducaa ficil wuxuu noqday qabarkii mutasarifa laakiin waa ducaai macnihiisa ducaa naxwo wlkhamisata midda shanayda an adiba laahu adiba ficlaad ka dhige adiba ficlaa la rabaa qiraa'ada ficilkaa wey oo qadiba kaas waxa weya daadka kasra la saara allahuna waa faacil waa habaar an adiba allahu ilaah ha u caroodo calayha gabadha korkeeda fii qira'ati man khafafa an wa kasra daada saddex waa haydaa soo maahan saddexaad haysataa haddii jumlada qabarka noqonayda ay noqoto ismiya o hadday noqoto ficliya ficluhaa jaamidun labo hadday noqoto ficliya ficluhaa mutasarifun mutadaminun macna ducaa saddex intaas looma bahno in la kala fasliyo fasli looma bahno ah, xol looma bahno waajib maaha in la kala fasliyo ah, jumlada iyo anta haddii la kala fasriyana banaan maxaa soo haray in kaanat اljumlaةu ficliyatan mutasarifatan hayra mutadaminatin liducaa hadday jumlada qabarka u noqotay anta mukhafafadaa hadday ficliyataysan isim ahayn mutasarif ficilku yahay ousan jaamid ahayn ducana uusan wadan in la kala fasliyo wey wajaba fasluhaa min an maxaa looga faslinaa binafyi naxwo waxaasibuu waxay maleeyeen alaa takunu dhehd qirada aan rabna aan macnaha deliishayna alaa takunu fitnatun aye waa tanaa marka anta an iyo laa ahdo waa laisku idqaamo anlaa takunu an hushaaniye laa takunu takunu fitnatun ficil iyo waxa weeye iyo faacil kaanadu waa taam maahan tii naaqisadahay marka ficil iyo faacilkaasaa kabar ah antii iyo jumladii maxaa lagu kala fasliyey laa naafiya aw ad ama qad in lagu kala fasliyo naxwo wa naclama oo aan ogaano an qad sadaqtanaa aan hushaniye qad sadaqtanaa inaad run noo sheegtay fiiri marka antaas mukhafafatun min ahaqiilada ah jumlada khabarka u noqoto ah sadaqtanaa iyo ayadii maxaa lagu kala fasliye qad aw low ama low in lagu kala fasliyo allow nashaau dhe aan hushaniye antaas mukhafafada fiiri iyo abarkeedii aa nashaau asabnaahum aan hushaaniye low nashaau haddaan dooni lahayn asabnaahum waan ku asiibi lahay w ow xarfu tanfiis ow xarfi tanfiis in lagu kala asbiyo xarfu tanfiis siin iyo sofa naxwo calima ilaah wuxuu ogaaday aan hushaaniye sayakuunu minkum marda afartaas mid waa in lagu kala fasliya matni waxaa ku yaala iyo waxa sharaxa dhigay saddex bayda in maali ku sheegay labada bog hadda lagu dhigayo soo ma jeedid wain tukafaf cana fasmuhaa stakan wاlkhabaara jcal jum latan min bacdi an wain yakun ficlan walam yakun ducaa walam yakun tasrifuhu mumtanica falaxsanu lfaslu biqad aw nafyin ow tanfiisin ow lowaa qaliilu dikru low wixii hor intaasuu kusoo khulaasaynayda soo ma jeedid rijaashaa gaarayaan laakiin reer masaakiintu waa haraya halkaas gaari mayaan wax alla waxaas lagu tirinaya isagaa kuu tixa hadhow markaas wixiina waa taqa kawaakibaad ku qaadatay qadriyaad ku qaadatay keliya waxa weya daabid iyo xarig iskugu kaaxiraa lagaaga dhiga hadhow khalaas soo ma jeed marka waa noocaas waidaa khufifad haddii la fudeeyo kaana kaana haddii la fudeeyo baqiya icmaaluha in la camal siiya iyada waa waajib oo waa iska baaqi noqonaya waidaa khufifat kaana haddii la fududeeyo baqiya waa baaqi noqona icmaalhu camal siinteeda wayajuusu waxaana banaan xadfu sima isimkeeda in la xadfaa waa banaan in la sheegaana banaan isagaan xadafkaana badan wayajuusu waxaa banaan xadfu smiha wahuwa akaru isagaana badan weliba xadafkaa badan ka qowli sida shaacirka qowlkiisii kaandhabyatun tacdu ilaa waariqi salami beytka awelkiisu wuxuu ahaa gabay waxaa idin dhigaya hoose sharxe wa yowman tuwaafiina biwejin muqasamin wedkur sheeg oo balka sheeke oo soo xasuuso yowman maalin tuwaafiina gabadhii aynala soo qaabilayday biwejin wejigoo muqasamin la dhalaaliyo la qurxiyey kaandabyatun isimkiiya maxduufa kaanhaa gabadha waxaad moodaa markaan fiirino siday usur dheer tahay dabyatun beero ama eelo dabyadaasoo tacdu isisiinaydo guranayda ilaa waariqi salami maraaga caleentiisa geedka maraaga la yidhaha inay laacaydaad moodaa beero oo geedkaas laacaydo caleenta ka guranayda siday usur dheertay gabadha usur dheertuu leey kaan dabyatun maxalshaahidku waa halkee kaan dabyatun waa qabarkii dabyatun aawo isimkiina waa halxaj waxaa kaloo la wariyey gabayga kaan dabyatan oo isimkii laga dhigo marka isimkii in la sheega inay banaan taha taasna loo deliishay laakiin waxaa badan isimka in la xadf waidaa kufifat laakina laakina haddii la fuudeeyo wajaba ihmaaluha iyada waa waajib in la camal haleeyo waa in la camal haleeya waa waajib wey markaasna wow ad wow waaw xarfcadasaa la geli karaa walaakin haddaad aragto weliga walaakin meeshaad ku aragto oo laakin waaw ku jirto waa laakinadii mukhafafadah maxaa yeele midda caadifada w cadaf ma galo laba xarf cadaf isma galaan laakin oo xarf cadafaa jirta midda xarfu cadafka iyo wow xarf cadafa isma galaan laba xarfu cadaf laakiin walaakin markaad aragto waa wow oo xarfu cadafa iyo laakin oo ka timid mukhafafa min athaqiila waa kan kuu dhigayo shara faslun haadaa fasilun waa mid wax kala saaraya kano وamaa laa allati laada linafyi ljinsi jinsiga laanfintiisa usugnaatay fa hiya laadaasu allati waa mida yuraadu bihaa loola jeedo nafyu jamiici ljinsi nafyu jamiici afraadi ljinsi jinsiga afraaddiisa oo dhan in la anfiyo calaa sabiili tansiisi caddayn wadadeedna lagu anfiyo laadii hore oo ka mid aheed xuruufulmushabaha bilaysa jinsi waa anfidaa laakiin nas kuma aha nas waxaa la idhaha hadal aan macno kale aqbali karin nas haddaad maqasho waxaa la idhaha waa hadal macno kale aan aqbali karin marka laga hadlaayo ama usuul fiqiga ama masaladan hadda naxwiga aan ka hadlayno waa isku mid nas laakiin marka la joogo waxa weya daliil oo masale fiqiga laga hadlaayo nas marka lagu yidhaahdo markaas waa la fiiriyaa marna nas waxaa loola jeedaa aayad iyo xadiid waa haddaan waxba lagu dirin haddii lagu yidhahdaa nasu shaaficina hadalkiisii xuruuftiisii wey ee aayad ibnina laga hadlima marka hadda qaabka u hadlaya la fiiriya marka fiqiga la joogo dil warada warada fiihi nas hadda marka waa cadda aayadii xadiisa loo jeeda haddii la yidhahdo nasu kalaami shaaficiina ee hadalkiisa xuruftiisii waa soo ma jeedin laakiin halkan marka usulu fiqiga la joogo iyo marka la joogo naxwadano lagu yidhaha nafyiga nasu ku yahay hadalkaanu macnaha macno kale maba aqbali karo ah. macno kale ma aqbali karo hadalkan waa ku cad yahay marka laada oo xuruufulmushabaha bilaysa ka mid ah nafyiga jinsi inay anfida waa dhacda oo la yidhaha laa rajulun afdala min camri loola jeeda waa dhici kartaa laakiin kuma cadda waxaa dhici karta in fardi lagu anfinayo oo la yidhaahdo ilaa fulaanan maahane amase waxaad tidhahdaa laa rajulun fi daari guriga nin kuma jiro bal rajulaani labaad ku cadfi hal inaad diidayda fiiri marka jinsiga rijaasho dhan diida aadamay waa adiga laba ku sugayba laa rajulun fi daari bal rajulaani laakiin labaa ku sugan laakiin tan ma banaana saas ma dhihi karti ma dhihi kartid laa rajula fi daari ah, bal rajulayni waxaa lagu leeya carabiba maha maxaa yeelay markii koowaado aad tidhi laa rajula laa rajula oo aad laadan rajulada ka dambayda fatxo ku binayday waxaa cadaatay jinsiga rijaal inaad diideydo fardi kasta oo rijaasha kamid ah inaad diideydo waa cadaata ah, waa cadaata nasay ku tahay maahan qof iyo laba diidi maydo jinsiga rajul la yidhaho dhamay diiday marka laguma cadfi karo wax rajuloo dambe ah, haddaan mar istina kaliyahay aqbali karta istina un bay aqbali karta faslun waama laa allatii laada linafyi jinsi jinsiga la anfintiisa usugnaatay hiy lati waa mida yuraadu bha loola jeedo nafyu jamiic اjinsi ay nafyu jamiici afraadi اjinsi jinsiga afraaddiisa o dhan in la anfiyo calaa sabiili tansiisina lagu anfiyo weliba si cad waxaa kaloo lagu magacaabaa laa atabria marka laadan maxaa loo yaqaan laa naafiyatu liljinsi laada xuruuf mushabaha bilaysan maxaa loo yaqaan laa naafiyatu lilwaxda ah, saasaa loo yaqaan ayadoo la ogyahay taas lafteedu marmaray dhacdo in jinsi anfido way dhacdo marka kala garo labada laa labada laa kala garo meeshaasna laa inta carabiga ku jirto o dhan kuugu sheegaya iska daalaco shara lix weeye inta carabiga laa ku jirta ah wa sharaa'idu ixmaalihaa arbacatun dhehe markaa inay camal fasho shuruuddeedu waa lix lix weeye waxaad soo qadarataa wa sharaa'idu icmaalihaa arbacatun horta afar aan halkaan ku qaadanay kitaabkan waa iska mukhtasare afar afarta uu dhigay keliya aan qaadayna shardiga ugu horeeya waa midka ah an takuna nasan calaa nafyi اljinsi waa shardiga koobaad aan ka dhigaynaa an takuna nasan calaa nafyi اljinsi waa inay ku caddahay jinsiga anfintiisa ka soco hal shardigan hayda shuruudda kale isagaan aanaa dhigaye wa tacmalu leedaan maxay camal fashaa wa tacmalu waxay camal fashaa camala ina fatansibu way nasbidaa alisma isimka wa tarfacu way rafcidaa alkhabara khabarka waa kan shuruudii laba ka mida bishardi an yakuuna smuhaa wa khabaruhaa nakiratayni waxayna ku camal fashaa isimkeeda iyo khabarkeeda laba nakiro inay noqdaan shardigeeda bishardi ay ku camal fashaa an yakuuna smuhaa isimkeedu iyo wa khabaruhaa nakirata ay noqdaan shardi saddexaad wa an yakuuna smuhaa mutasilan bihaa isimku waa inuu la xiriiro isimkeedu waa inuu la xiriiro oon la kala faslin shardiga afraadna sharaxa ku dhigaya wa min shuruudi camalihaa anlaa yadula alayha xarfu anlaa yadkula calayha jaarun xaraf jaar waa inuusan gelin jitu bilaa zaadin bilaa zaadin ir xaraf jaaraa galay shuruuddu marka afartaas ka soo qaado khulaasada marka haddaan ogaanay inay camal fasho afartaas shardina aan ogaanay isimkeeda icraabtiisu noo sheega fain kaana smuhaa isimkeedu hadduu noqdo mudaafan ku la idaafeeyey aw mushabahan mid lagu shabahay bilmudaafi isaga noo sharaxa waxa loola jeedo mushabah bilmudaaf mushabah bilmudaaf waxa loola jeedo isaga noo sharaxi doona hadduu yahay isimkeedu mudaaf ama uu yahay mushabah bilmudaaf fa huwa isimkaas mucraban waa mucrab mucrabkoo mansuubu la nasbina lafdan ow taqdiiran ha waa la nasbina lafdan ow taqdiiran sida asmaada mucrabkaa hadday icraabku ka muuqanayna lafdiga loo icraaba hadduusan ka muuqaynna taqdiir laakiin waa mansuubun ah. waa mansuub nas waxa weya waa la nasbina fa huwa ismkii mucrabun weeye mansuubun waa la nasbina lafdan ow taqdiira naxw laa saaxiba cilmin qof cilmi u saaxiib ah mamquutun wax loo caroodo ma ahaanin ah, qof cilmi u saaxiib ah qof loo caroodo ma fiiri hadda laa naafiyatu ljinsi tacmal camla in صاaxiba ism الlah maنصوب calaamaة نصb فaتxaة ظاahiraة في saaxiba mudaaf cilmin mudaaf ilay mamquutuna khabarulah haye kaas waxa weeye isagoo uu isimkii mudaaf yahay isagoo mushabah bilmudaaf waa kana walaa daalican qof koraya jabalan buur xaadirun mid jooga maahan laa naafiyatu lijinsi tacmalu camala in tansib isma tarfacu khabara daalican ism lah mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhiri daalican waxaa tira ismu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu faacila wayansib mafcuula wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan ah, taqdiru huwa ah, jabalan mafcuul bihi aalica waa mafcuul bihigii isinkan faacil mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akiri xaadirun khabarulah marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akiri waxaa loola jeedaa walmushabah bilmudaaf ilaa mudaaf waa la fahma mudaaf hadii lagu yihi mudaafuleyya ka dambeeya laakiin mushabah bilmudaaf xaal loola jeeda wlmushabahu kan lagu shabahay bimudaaf wahuwa wahuwa mushabah bilmudaaf maakii weeye itasala bihi u laxdi wahuwa wow qofuusan udhigay ma jira si aan iska tire qalinsi wowda iska tira meeshaas wow ma qaban karto waa qalad wow ma qaban karto huwa a laga rabaa waxaa tiraa wlmushabahu kii lagu shabahay bilmudaafi mudaafka waa mubtade huwa mushabax bimudaaf waaba mubtado haani xawow keenay ah, mubtado haani way huwadu so uma jeedid ma ladii kii way itasala uu la xariirsaday bi maaga shayun shay shaygaasoo min tamaami macnahu macnihiisa dhamaystirankiisa ka mida waxaa la dhaha mushabah bilmudaaf shay uu gadaal kala xiriiro wax macnaha dhammaystira aan ahayn mudaaf uley kaasaa la yidhaha marka kaas oo macnaha dhamaystira wuxuu noqon karaa mafcuul bih mansuub sida hadda kii aan qaadanay walaa daalican hadda daalican maxaa gadaal kala xidhiidha jabalan jabalan macnahay dhamaystire ilaa hadda haddaan idhahdo walaa daalican mid kora muxuu kora macnihii waxbaa naga maqan ma baabuur kora ma diyaaradu kora ma geedu kora muxuu kora macnaha naga maqan khalaas wuxuu kaloo noqon karaa shayga macnaha dhamaystiraya wuxuu noqon karaa marfuuc laa xasanan wejhu fiiri laa xasanan miduu wanaagsan yahay wejhuhu wejigiisa madmuumun ku la ceebeeyo ma aha ah, sharxaa ku dhigaya laa xasanan fiir hadda laa naafiyatu ljinsi tacmalu camala ina tansib inuu ism wa tarfacu lkhabara xasanan ismu lah mansuub wacalaama nasbi fatxatu daahiratu shaakira xasanan صifatu mushabahatun tacmalu camala ficlihaa tarfacu lfaacila dheh wa tansib mafcuula ku dar wejhu faacil xasan marfuuc wcalaamatu rafci damatu daahiratu fi wejhu mudaaf la damiir muttasilu mabniyn cala dami fi maxali jari mudaaf iley madmuumun khabaru laa marfuuc wcalaamatu rafci damatu daahiratu fi aqil hadda fiiri laa xasanan xasanan maxaa gadaal kala xiriira wejhu macnuhu dhamaystira waaba faacilkii dhamaayo xasan sifadan mushabaha faacilkeedii wey wuxuu kaloo noqon karaa shayga gadaal kala xiriira isimka laada majruur naxwo laa khayran qof ka kayr badan min zaydin zayd ka kayr badan cindana agteena ma ahaanin iri laa khayran mid khayr badan min zaydin ka khayr badan cindana agteena kuma sugna waxaa tira laa naafiyatu ljinsi tacmalu camala ina tansil isma tarfacu lkhabara khayran ismu lah mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri khayran sifa mushabaha tacmalu camala ficliha waxaa tira tarfacu lfaacila wa faacilu damiir mustatinu jawaasan taqdiru huwa min zaydin jaaru majruur mutacalaq bikhayr jaar majruurkaas macnuhu dhammaystira haddaan idhahdo laa khayran mid khayr badan cindan agteena kuma sugna macnaha la fahmi waxaa la mooda hal qof oo khayr badan inuusan joogin macnuhuna saas ma ah, ee waxay tahay zayda u khayr badan intaan hayno wey oo nala jooga a laga rabaa marka jaar majruurkaas oo ah min zaydin macnuhu dhammaystira wallahu subxaanahu watacaala aclam صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد